bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi وslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayid الmursaliin lilimaam الnawawiyi raximah اllahu tacaala qala اlimaamu الnawawiy raximah اllah baabu fadli اlmashyi ilى اlmasaajid baabu fadli lmashyi ila lmasaajid masaajidda oo loo socdo fadliga ay leedahay caddayntiisiibuu u baab yahay qaala alimaamu اnawawiyu raximah llah can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi man qadaa ila lmasjidi masjidka qofkii ku kallaho ow amase raaxa u caraabo masaajidka acadda allaahu lahu ilaahay wuxuu u diyaariyaa fi ljannati jannada uga diyaariyaa nusulan martiqaad kulamaa mar kasta oo qadaa ow dheelmado ow amase raaxa ow caraabo mutafaqun calayhi xadiidkan marka baabku tarjamada baabka uuna siiyey waxay tahay masaajidoo loo socdo fadliga ay leedahay maxaa yeele masaajid waa meesha qofka uu ka qaadanayo iftiinka iyo nuurka waana meeshii ilaahay subxaanahu watacaala lagu weyneynayey nuurka allana meeshuu yaallo waay nacam oo ilaahay subxaana watacaala qofka sidau alla qur-aankaba uu ku sheegay allahu nuuru samaawaati waalardi aayadaha ka dambeeya uu yihi nuurkaas meesha laga helo markuu tilmaamayey fii buyuutin adina allaahu an turfaca wayudkara fiiha smuh guryo ilaahay uu amray in la kor yeelo ilaahayna subxaanahu watacaala lagu xuso magaciisa lagu xuso marka meeshaa qofka socodka uu u soconayo ajarka uu ka helaayo waxa uu yihi abu hureyra nabiga uu ka wariyey sala allahu caleyh waali wasalam nabigu inuu yihi man qadaa qofkii dheelmado man qadaa qadaa waxaa weeyaan socodka aroorta hore loo la socdo way aw amase raaxa caraabo caraabadana waa socodka la socdo zawaalka iyo duhurka wixii ka dambeeyo dhan yacnii qofkii masaajidka subax u socdo oo gelin dambe u iyo gelin horeba acad allaahu lahu ilaahay wuxuu u diyaariyaa qofkaasi filjannati jannada dhexdeeda uu ugu diyaariyaa nusulan martiqaad ama martisoor kulamaa markasta oo qadaa ow kallaho ow amase raaxa ow caraabo muttafaqun caleyhi bukhaari iyo muslim ayaa xadiidka wariyeen marka martiqaadka allana aada buu u weyn yahay wa canhu ana nabiya sala allahu calayhi waalihi wasalama qaal nabigu waxau yihi man tadahara qofkii soo dahaaro qaato fii beytihi gurigiisa dhexdiisa qofkii ku dahaaro qaato uma madaa soco tago ilaa beytin guri intii ka ah aado min buyuutillaahi guryaha alla ka mida liyaqdiya si uu u guto fariidatan farad min faraa-idillaahi ilaahay faraa-ishiisa ka mida kaanad waxay ahaanaysaa khuduwaatuhu tallaabooyinkiisa ixdaahaa mideed taxudu inay ridayso khadiicatan gaf wal ukhraa ta kalena tarfacu waxay kor yeelaysaa darajatan darajo ayay kor yeelaysaa rawaahu muslim xadiidkanna wuxuu leeyahay man tadahara fii beytihi qofkii gurigiisa kusoo dahaaro qaato sunnadu marka waxay tahay in guriga lagu soo weyse qaato masaajidka waa lagu weyseysan karaa laakin waxaa fadli badan gurigaaga inaad kusoo weyse qaado adoo weyse qaba a soo socoto liyaqdiya si uu markaa uma madaa ilaa beytin usoo socdo min buyuutillaahi ilaahay guryihiisa ka a adduunka guryaha yaalloo dhan ilaahay baa iska wadaleh wax bani aadam kulli adduun oo dhan allah iska leh laakiin waxa ilaahay guryihiisa loo dhahayo masaajidda waxay tahay sharafta dheeraadka ay leedahay sida xadiidkii kale ahaa afdalu lbiqaaci cinda allahi ilaahi agtiisa yacni dhulalka waxaa ugu fiican masaajiduhaa axabu lbiqaaci ila allahi masaajiduhaa dhulalka ilaahi agtiisa yani waxaa ugu wanaagsan masaajidda dhulalka waxaa ugu xun ilaahay agtiisana suuqyada maxaa yeele suuqyadu been iyo iyo khayaano iyo dhaar beena waxyaaba badanoo dunuub abaa ah lagu haaya masaajidana ilaahay xuskiisaa lagu haaya allahu akbartaas iyo qur-aanka iyo ayaa ka socdaan uma madaa ilaa beyti min buyuut illaahi liyaqdiya si uu usoo guto fariidatan farad min faraa-id ilaahay faraa-ishiisa kamida kaanad oo salaadii faradka ahayd waa kaanat khuduwaatuhu tallaabooyinkiisu waxay noqonayaan ixdaahaa mideed taxudu inay hoobinayso ridayso khadiicatan gef waluqraatan kalena tarfacu darajatan bay kor yeeleysaa qofkii marka masaajidka kasoo dheer oo usoo lugeeyo mar walbo tallaabaduu soo qaadaba darajow kor ugu socdaa midna tallaabada kalena dembi baa ka dhacaayo waa marka kheyr aada iyo aada u fara badan weeyaan sidaa darteed nimankii reer bani salima markay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow waxaa markay damceen inay soo guuraan oo masaajidka agtiisa inay soo degaan ay damceen nabiga waa kii ku yidhi yaa bani salima diyaarakum tuktab aathaarukum war guryihiina ogaada oo guryihiina laasimo xaafadihiina jooga raadadkiinaa la qorayaa raadki raadadkiinaa la qoraya raadkiina iyo saanta a masaaidka usoo qaadaysaanba baa ajar la idinkaga qorayaay wacan ubay bni kacb radia allahu canhu qaal kaana rajulu nin wuxuu ahaa min alansaari ansaarta ka mid a laa aclamu midaanan ogeyn buu ahaa axadan axad abcadda ka fogaansho badan min almasjidi masjidka kaga fogaansho badan minhu isaga nin ansaarta ka kamida oo waxaa jiray aanan ogeyn qof isaga masaajidka kaga fogaansho badan oo masaajidka yacni gurigiis oo aada uga fogaa wa kaanad waxay ahayd ninkaasi laa tukhdiuhu inaynan gafaynin salaatun salaad salaadna ma gafi jirin jamaaca ah ninkaas faqiila lahu waxaa lagu yidhi low ishtarayta haddaad iibsan lahayd ximaaran dameer tarkabuhu aada korto fi dalmaai xilliga mugdiga wa fi ramdaai xilliga cagagubashada marka bacaadka uu kulul yahay yani oo aan lagu socon karinba dhulka ayb qaala waa fiicnaan lahayd yani lakaana xasanan qaala waxa uu yihi maa yasurunii aniga ifarax gelin maayo anna manzilii gurigeyga ilaa janbilmasjidi masjidka inuu ku dhegan yahay masjidka geeskiisa inuu yahay oo dhabarka uu ku haayo masaajidka aniga taa ifarax gelin mayso maanta maku farxaayo yiri inii anigu uriidu waxaan rabaa an yuktaba lii in la ii qoro mamshaaya socodkayga ilalmasjidi aan u socdo wa rujuucii laabadkayga idaa rajactu kolkaan u laabanaya ilaa ahlii gurigeyga ehelkeyga kolkaan u laabanaya in ajar la ii qoraan aniga ayaan rabaa buu yidhi faqaala rasuulullaahi sala allahu calayhi waalihi wasalama rasuulku waxa uu yidhi qad jamaca allaahu laka ilaahay waa kuu kulmiyey daalika kaagaasi kullahu dhammaantiis inta aada rajaysay waxa aada rajaysay oo dhan ilaahay subxaanahu watacaala waa kuu kulmiyey oo waa ku siiyey wixii adig aada rabtay ilaahay waa ku siiyey oo in yacni socodkaaga iyo si socodkaaga iyo soo socodkaagaba ajar laguu qoro waad heshay buu yiri waxaan ka qaadanaynaa marka sida yani shaahidka oo masaajida oo loo socdo fadliga ay leedahay waxaa kaloon ka qaadanaynaa saxaabadu siday ugu dadaali jireen fadaa-isha inay helaan oo ay qaataan maxaa yeelay noloshooda dhanba nolol aakhiray u badnayd oo adduunkan waxay u arkaayeen meel ay maraayaan un inay tahay meel aan lagu nagaanaynin bay ogaayeen inay tahay nacam waa ka imaamu nawowina kitaabka noogu bilaabay ina lilaahi cibaadan futanaa dallaqu dunyaa wakhaafu lfitana ilaahay wuxuu leeyahay addoomo adduunyada furay nacam adduunyadiibay fureen nacam wakhaafu lfitana fitnadii iyo fitnooyinkiina way ka cabsadeen yiri nacam markay adduunyadii ay arkeen annahaa laysat lixayin watanaa adduunyadu qof nool inaysan waddan iyo meelo weligiis ku noolaana ku nagaana inaynan ahayn markay arkeen ayaa wuxuu yihi marka waxay koreen yani waxay ka dhigteen adduunyadii bad oo kale waitakhaduu saalixa alacmaali fiiha sufanaa acmaasha wan wanaagsanna doonay ka dhigteen adduunkii baday ka dhigteen camalkii wanaagsanayna doon oo lagu gudbo un marka sidaasay marka ahaayeen waxii ay rajeynayeen hadii ilaahay ka rajeynayeen ilahay waa u kulmiyo sida nabigu lehy sal slam rawaahu muslim wacan jaabirin radi allahu canhu marka adalmaa iyo waramdaa-u waa xilliga mugdiga qofkuba yani cishaha oo kale salaada subax oo kale maqribka markuu laabanayo oo kale mugdi waaya xilligaas nalalkan iyo waxaan hadda aan haysanana ma haysanin ayaga nacam aramdaa-na meeshay joogeen waa jaziira alcarabiya meel kuleyl badan waa nacam qofka duhurka masaajidka usoo warwaraayo oo uu ka dheeriya haddana usii laabanayo annaga waxaa laga yaabaa baabuurtii aan haysano haddana maca daalika yacni inaanan dadaalkii wax allaale ah waa naloo sakira hadda dadaalkiina ma hayna nacam iyo shukrigii ayb walidaalika dadkaas yacni xilligoodii baabuur iyo waxaas maba jirinba kartidoodana ilaahay waa ogaa dabcan annaga dacfigeenna ilaahay ogyahay markaasaa yacni inta baabuur inta yacni intaaso intaasoo waxyaabood yaa ilaahay subxaanahu watacaala uu noo sakiray haddana maca dalika waa kaasa waa tabarteenu intaas weeyaan marka masaajidda imaatinkooda wax aada iyo aada u qiimo badan waay marka ilaah in laga cabsado masaajidda la imaado qofka masaajidka yimaadana de waxyaaba fara badan ayuu masaajidka uga badbaadayaa nacam waxyaaba shar fara badan ayuu uga badbaadayaa meesha ay yacni maqaayaduhu ay ka noqdeen yacni meesha loo badan yahay masaajidda inay ka noqdaana wanaagsan wacan jaabirin radia allahu canhu qaal waxa uu yihi khalat ilbiqaacu khalat waxaa eber noqotay albiqaacu dhulalkii xawla lmasjidi masjidka agagaarihiisa ahaa dhulalkii masaajida masjidka agagaarihiisa ahaa baa khaali noqotay eber noqoteen fa araaduu waay fa araada banuu salima ree banuu salima waxay dooneen bani salima waa dadku ka dhashay way jaabir laftirkiisa ka dhasheen fa araada banuu salima waxay dooneen an yantaqiluu inay guuraan qurba inay usoo guuraan masaajidka meel u dhow fabalaga dalika anabiya sala allahu calayh waali wasalam arrintaabaa nabiga gaartay faqaala lahum wuxuu ku yidhi balaqanii waxaa isoo gaartay annakum turiiduuna inaad doonaysaan an tantaqiluu inaad usoo guurtaan qurba almasjidi masjidka dhawaanshihiisa meel u dhow qaaluu waxay yidhaahdeen nacam haa yaa rasuul allah qad aradnaa dalika waan doonnay arrintaas faqaala waxauu yidhi yaa banii salima ree bani salimow diyaarakum ilzamuu laazima diyaarakum guryihiina degmadiina yani meesha xaafadiina laazima diyaarakum waa mansuub nusiba cala liqraa iqraa waxaa la yihahdaa lagu nasbiyeyo waxaa ku jira ficilbaa u qadaran ay ilzamuu diyaarakum waay naam guryihiina jooga xaafadihiina laazima oo ogaada <coughs> ayb tugtab la qore marka aathaarakum raadadkiina la qore raadkiina ilaahay qorayaa markaas naam tuktab ficilka isaguna waxaa lagu jasmiyey dalabka oo yani jawaasimta waxaa kamida dalabku waa jawaasimtau kamid yahay marka waa jawaabu dalab waa dalabkau jawaab u yahay ilzamuuna waa dalabkuna waa amarkaasoo waxaa weya guryihiina jooga ah tuktab la qore markaas aathaarakum raadadkiina diyaarakum tuktab aathaarukum tuktab la qore aathaarakum raadadkiina faqaaluu waxay yidhaahdeen maa yasurunaa farax gelin maayo annaga annaa anagu kunaa inaan ahaanay taxawalnaa kuwa soo wareegay hadalkaaba markuu nabigana yiri na farax gelin maysa inaan soo wareegnaba markaas anaga bis mar haddii nebigu intaa noo sheegay hadda inaan soo wareegno on masaajidka kasoo agdhowaana na farax gelin mayso yibda ninka iska daciifa dabcan oo meel dheer masaajidka aan kasoo aadi karin oo hadda kaasoo kale inuu masaajidka iska soo agdega waa u roon tahay nacam ilaa dacfigiisa inuu ogaadaa muhiima moogtahay nacam ayb haddaad tiraahid marka masaajidkii waa ka fogaanaya aniga si aan ajarkan u hel hadhowna aada imaan weysa dhib kala wa rawaahu muslim warawa lbukhaariyu macnaahu buu wariyey min riwaayati anas xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya oo kale culimadu ay keenaan nebigu waxaa kaloo diidayey magaalada madiine xaafado kamida in lasoo cidleeyo oo yacni dhisma dhismaha magaalada iyo yacni deegaanka magaalooyinka in la cidleeyo magaalooyinka ma yacni siyaasa sharciyana ma ahan mana wanaagsana dhaqankii asxaabta iyana maba ahaynba nacam magaalooyinka waa dhisi jireen meel aan magaalo ahaynay magaalo ka dhigi jireen markay magaalo noqoto in la baabi-iyana ma jeclaan jirin hay marka meesha waxaa ku jira haddii marka xaafad dad dhan degan yihiin laga soo guuro oo meel kale lasoo dego magaaladii waa soo yaraanaysaa nacam magaaladiina inay weynaataa fiican nacam oo dadka soo degaa yani ay dadkii soo dega meeshay joogtay meesha kale inay degaan oo sidaa marka magaaladu ay waasac u noqoto dadka baadiyaha joogana meeshooda ayaguna in lagu dhaqaaleeyo nacam oo cumar ibnulkhadaab dardaarankiisay kamid ahayd oo wuxuu yihi reer baadiyaha la ogaado maxaa yeelay waa aslul islaam uu yihi nacam dadka muslimiinta magaalada jooga meesha asalka u ah waay nacam iyaguna marka waxaa weeyaan in la dhaqaalahooda meesha lagu dhaqaaleeyo xoolahooda iyo beerahooda iyo in lagu ogaado meesha nacam ayb haddii ayagana lasoo salkiciyo oo ay soo salkacaan ayagiina de kii magaalada joogana waa rafaada waa dhiboonaya nacam kan magaalada joogana waxi dhammaayo marka wa isku magaalo aan baadiye ku xirnaynna iyaduna faa-iido ma laha nacam marka dadku inay magaalada iyo baadiyihii yani sida qofku inuu isagoo magaal joogana baadiye inuu u laabto wax fiican iyaduna ma ahan oo baadiyuhu badwigu qalayl iyo ad adeyg aan fiicnayn bay leedahay nacam intaas marka axaadiia sunada nebiga waa saas iyo siyaasat lkhulafaa raashidiin radia allahu canhum ajmaciin xadiidkan marka saasna waa ka qaataan wacan abi muusa radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama ina acdama annaasi dadkuwa ugu weynin badan ajran xagga ajriga fi salaati salaada dhexdeeda salaada shanigeeda abcaduhum weeyaan kan ugu fogaansho badan ilayhaa salaada xaggeeda mamshan xagga socodka salaada ka ugu ajarka badan dadka waa kan ugu soo socosho dheer fa abcaduhum ka ugu fog waladii yantadiru salaata mida kan salaada suganayo xataa yusaliihaa ilaa uu ka tukado maca alimaami imaamka uu la tukado acdamu ajran waa ka ajri weyn yahay min aladii midka yusalii tukanayo uma yanaamu iska seexanayo muttafaqun caleyhi <coughs> waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan isagana masaajidda oo loo soo socdo oo meel dheer marka masaajidda loo soo maro oo yacni meel dheer qofka uu ka dheer yahay meeshii masjidka uu ka dheer yahay uu ka ajir badan yahay qofka uu masaajidka u dhow yahay ayb waladii yantadiru salaata mida midka salaada suganayo salaad buu tukaday mid kale uu iska suganayo ama waa soo hormaray masaajidka kusoo hormaray waa iska fadhiyaa qur-aan buu iska akhrisanayaa adkaartiisau wataa ilaa imaamku ka yimaado suganayaa xataa yusaliiha ilaa uu kala tukado maca alimaami imaamka acdamu ajran waa ka ajri weyn yahay min aladii midka yusalii tukanaayo uma yanaamu hurdaayo iska seexanayo kan intuu tukada iska seexanayo ka kalaa ka ajar badan midka salaada sii suganayo haddana muttafaqun calayhi wacan buraydata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal bashiru lmashaa bashiruu u bishaareeya almashaa-iina kuwa socodka badan fi dulami mugdiga ku socoshada badan ila lmasaajidi masaajidda u socosho badan binnuuri taami binnuuri ugu bishaaray iftiin attaami ee dhammaystiran yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha rawaahu abuu daawuuda watirmidiyu <clears throat> dadka masaajidda usoo socda xilliga mugdiga ah ee masaajidda usoo lugeeyo u bishaaree buu leeyay nabigu sala allahu alayh waali wasalam ugu bishaaree nuur dhammaystiran maalinta qiyaamaha ee maalinta qiyaamaha iftiinka iyo nuurka waa loo baahan yahay nuurka iftiinka waa loo baahan yahay siraadku waa mugdi in laga gudbana waa la rabaa qofku laba shay qofka laba shaybu u baahan yahay orod surca deg deg inuu uga gudbo meeshaas ila jahanamaad kor maraya ma ogtahay waxaa kaloo u baahan yahay iftiin inuu meesha uu marayo ku ordayo inuu arki karo sidaa darteed marka iftiinka marka masaajidda oo loo soo lugeeyo xilliyada mugdiga waxaa laga helaa iftiin aakhira laga helaa qur-aankana ilaahi wuxuu leeya yowma yaquulu lmunaafiquuna walmunaafiqaatu liladiina aamanuu nduruuna naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuuraa faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu fiihi araxma wadaahiruhu min qibalihi alcadaab muminiinta marka nuurkooda loo qeybiyo aakhiro oo ay jidka siraadka ku maraayaan munaafiqiintii waxay leeyihiin unduruuna nasuga nasuga naqtabis min nuurikum iftiinkiina aan ka qalin daarane yacnii iftiinka aada wadataan anaguna aan ka iftiinsanne oo aan idinka dab qaadana qiila irjicuu waraa'akum markaasa waxaa laleeya ordaha gadaal u laabta faltamisuu nuuran bax iftiin raadsada nacam nuurka bal meesha lagu qaybinayo kasoo raadsado bax gadaal u laabta fa duriba beynahum bisuurin markay laabta is yiraahdaanba waxaa la dhexgelinaa iyaga iyo mu'miniintii derbi xijaab nacam baatinuhu raxma meesha mu'miniinta soo xigta waa naxariis wadaahiruhu min qibalihi lcadaab xagga korena cadaab uu ka yahay yaa la gelinayaa nimankaas marka munaafiqiintu adduunku waa laysku jiraa munaafiqu salaadaha waa yimaadaa qaarkood laakiin salaadaha yacnii mugdiga ma yimaado oo nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalam ahqalu salaati cala almunaafiqiina munaafiqiinta salaada ugu culayska badan waxaa weeyaan subaxa iyo cishaha waa labada mugdiga ah taa marka waxay ka dhexlaayaan inay iftiin waayaan haddii iftiin la waayna siraadkii waa lagu hoobanaya walciyaadu billah meeshaa siraadkuna meel sahlan ma ahano oo nabigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yiri wafii xaafatay siraadi kalaaliibu siraadka labadiisa dhinac waxaa ka suran buu yiri biro soo galoolan oo af badan oo dadkiibay dafaysaa marka nacam dadkii marka waa soconayaan fa minhu man yamuru kalbarqi nin sidii hilaac oo kaleo meesha uga gudbayaa deg dega nin sidii faras oo kale nin sidii rati oo kale nin dadka dadka ugu orodka badanoo kale ku marayaa wa minhum man yasxafu kuwana waa gurguuranayaan dabaday ku siqaayaan oo birahaas kalaaliibta waa goosanaysa na waa ka fakanaya nacam way goosanaysaa waa ka fakana waa goosanaysaa waa ka fakanaya waa iska badbaadaya nacam isagoo marka gogo-an oo yacni dhiigga uu ka da-ayo ayuu ka baxsanayaa meeshaas nacam wa minhum waxaa kamida mukardasun fi nnaari kuwa naarta lagu rasaynayo nacam say uga dhacayaan siraadki ay uga hooban uga hoobanayaan layskor saarayo naaru jahanam walciyaadu billahi layska kor saaray nacam ayb marka qofku markaa nabiguna wuxuu leeyahay ummadda siraadkii baan kor taaganaya waxaan dhahayaa fa aquulu rabbi sallim sallim ahy nacam qofku marka acmaashiisa ayuu ku badbaadaya waxa iftiinka u noqonayo ama surcada iyo yacni siinayo waa acmaashiisa nacam haddaad adduunyada yacni camal aadan ku samey jirin oo aad meelaha un iska taagtaagnaan jirtay waa dhibaatay leedahay naam hadda inta qofku noolyahay acmaasha inuu ku dadaalo ka qaniimeysto ka faa-iideysto weyaan ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal alaa adullukum miyaanan idin tusaynin calaa maa yamxu llaahu wuxuu ilaahay ku tirtira bihim shaygaasba alkhadaayaa gafafyaalka wayarfacu ou ku kor yeelo bihi kaa addarajaati darajaadka uu kor ugu qaado dadka ku dallacsiiyo ilaahay qaaluu waxay yidhaahdeen balaa yaa rasuula allah inaadan noo sheegin iska daayi noo sheeg qaala waxa uu yihi isbaaqu lwuduui weysada oo la taamyeelo cala almakaarihi xilliga dadku ay yani dhibsanayaan oo qabowga oo kale marka qabowga jiro weysada in la dhammaystiro wa kathratu lkhudaa tilaabadii badinteeda ila lmasaajidi loo badiyo tilaabooyinka in la badiyo masaajida soo socodka loo soconayo in la badiyo waintidaaru salaati salaad sugashadeeda bacda salaati salaad kadib fadalikum kiina oo salaad salaad lagu sugto alribaadu heegan weeyaan nacam fadalikum ribaad ribaad waxaa la yihahdaa qofku markuu heeganka ku jiro oo uu yacni dhufayska ku jiro oo cadowga uu ilaalinayo muslimiinta ka ilaalinayo ribaadkaasuna ajar aada u badan baa lagu sheegay oo ay ujuurtiisa waxaa kamid a qofka inaan qabriga lagu fidnayneynin nacam qofka muslimiinta dhufaysyadooda difaaco oo xifdiyo oo yacni ilaalinayo fadaail aada u fara badan yaa kusoo aroortay tan laftirkeedana waa ku kutusaysaaba nacam oo salaad salaad lagu sugtaa waxaa lagu shabahay ribaadkaas nacam nin heegan ku jiroo kale weeyaan nacam oo dhufays ilaalinayo muslimiinta ka ilaalinayo ahi ayb maxaa yeele ribaadku iyo xarbiga ribaadkaasi dhib badan maxaa yeele waxaa dhici karto ciidankan inuu ishor fadhiyo sanad muddo ka badan ninkan dantiisii iyo yacni hawshiisii iyo wixiisii o dhan wuxuu u beelay inuu meeshaas fadhiyo marka waxaa dhici karta inaan laysdagaalinba laakiin marka dagaal marka ay tahay in toban daqiiqa inta laysdagaalo cadowgii dhinac layskaga riixaaba dhici karto nin walbaa inu gurigiisa iskaga soo laabto laakiin ribaadku waa ka mashaqo badan yahay wuu ka adag yahay saasaa marka waxaa loogu shabahayaa tanna marka midaan marka ajrigii ribaadkao kale qofka uu ku helaya rawahu muslim wacan abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal idaa ra-aytum haddaad aragtaan alrajula qofka yactaadu lmasaajida masaajida inuu ka caado yeelanayo fashhaduu uga marqaati kaca lahu isaga biliimaani iimaan uga marqaati kaca qaala allahu casa wajala alla waxa uu yidhi inamaa yacmuru waxaa camiro masaajidallaahi ilaahay masaajidiisa man aamana billaahi qofkii alla rumeeyey walyowmi alaakhiri aakhira rumeeyey qofka masaajidka ka caado yeelanayo iimaan uga marqaati kaca alaaya rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan xadiidkan sanadkiisa daraaj abu samxi ayaa ku jira waana daciif nacam ayb fii xadiidihi can abilhaytham daciif buu ku yahay tanna waa abulhaythamkaasuu ka warina culamaa culamaaulxadiid saasay dhaheen nacam ayb nacam marka aayaddaas looga kaaftoomi karaaba nacam maxaa yale aayaddaa waxay tilmaantay masaajidda waxaa camiro un qof mu'mina nacam ayb camiraaduna marka waxay tahay qofka dhisaayana waa ku xiran tahay dhismaheeda waa camiraadii masaajidii waay ninka ku cibaadeysanayana masaajidka waa camiraa isaguna waa mu'min isagana nacam sidaa darteed marka masaajidda la camiraayo waa wax aada weyn waa guri alloo la camiraayo lasoo camiraayo masaajidka haddii inta la dhiso aan la imaanin lagu cibaadeysanin hadafkii laga rabay dhanba ma ma laga gaarayo marka waxaa muhima ah masaajidka in lagu cibaadeysto shanta salaad la yimaado oo cilmiga lagu akristo oo marka masaajiddu ay camirnaayeen oo cilmiga lagu akhrisan jireen waa ka barako badnaya cilmigaas cilmigan hadda yacni qaab iskoolka loo bedelay nacam oo jaamacado inta laga dhigay qofka oo waraqado soo qaata nacam intuu wax soo xarxariiqa jaamacadihii oo yacni wax si yacni academic inta wax loo dhigo yaa qofkii shahaadan la siinayaa markaas isaguna caalim isku haystaa nacam barakadii marka waxay ahayd masaajidii in wax lagu barta nacam ayb markii masaajidda wax lagu bara jiray dadka kutubtana waa dhameeyaan waana ka barako badan tahay nacam laakiin halkan waxaa dhici karta afarta sanoo la dhiganayo in kitaab aan la dhameynin xataa oo kitaabkaana qeyb yar laga dhigto dhexda qeyb yar laga dhigto xagga dambena qeyb yar laga dhigto ninkiina uu isu haysto inuu wax bartay nacam ayb amaba ay dhici karta shahaadada un hel qofka uu isleeyahayo imtixaankii ou ula dhaqmo isagoo diin baranayo inuu ula dhaqmo meelaha inuu ka raadsado yani qish iyo wax lamidan ahay ayb si uu shahaadada un usoo xasilayo shahaadadiibuu hadhow helayaa marka aniga khariij baan ahay u leey jaamacaddaasaan kasoo baxo kadaa saasaan ah kan qofku marka camalkiisa iyo cilmigiisa unbaa taskiyey kara ayb baabu fadli intidaari salaati salaad sugashadeed fadligeeda cadayntiisiiba u baab yahay salaad oo la sugto <clears throat> can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal laa yazaalu axadukum midkiin ka suuli maayo fii salaatin salaad inuu ku jiro maa intidaamati salaatu salaada ay tahay taxbisuhu midda xabisayso laa yamnacuhu u diidi maayo an yanqaliba inuu u gadoomo ilaa ahlihi gurigiisa ila salaatu salaad maayo wax kale u diidi mayso qofku intuu salaadba sugaayo salaad buu ku jiraa ajarkii salaadoo kale loo qoraya sidaa darteed inuu cayaarta iyo waxaas iska ilaaliyaa la sunneeyaa oo markaad salaad suganaysid xataa faraha inaad saa isu gelgelisid iyo tashbiigga faraha saa laisu gelgeliyey iyo waa la naheeyey waa la reebay markaa masaajidka u socoto ka-anaka aa salaad ku jirtoo kale waa iyaduna sakiina iyo xasilooni iyo deganaan inuu ufadhiya marka masaajidka saasaa la sunneeyaa mutafaqun calayhi wacanhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal almalaaikatu ikatu malaa-igta tusallii way u duceyneysaa calaa axadikum midkiin maa intii daama uu ku sugan yahay fii musalaahu meesha uu ku tukaday alladii sallaa fiihi meeshaas uu ku tukaday maa lam yuxdith haddaanay weysada ka jebin in allaale intuu weysada qaba waa taas marka taquulu waxay dhahaysaa allaahuma kfir lahu ilaahu dembi dhaaf allahuma arxamhu ilaah u naxariiso rawahu lbukhaariyu ama maa lam yuxdith intounan soo darisiinin shay dembi ah oo wax dunuub iyo laqwi iyo intaanu la imaanin labadaa macno waa lagu macneeya rawahu lbukhaariyu wacan anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama akhara nabigu dib bou u dhigay leylatan habeen salaata alcishaai salaadii cishaa buu dib u dhigay ilaa shatri leyli ilaa habeenka barkiisa laga gaaray uma aqbala waa soo jeestay calaynaa anagoo nagu soo jeestay biwajhihi wejigiisuu nagula soo jeestay bacdamaa sallaa markuu tukaday kadib faqaala waxauu yihi salla nnaasu dadkii way tukadeen dadkii meelaha kala joogay waa tukadeen waraqaduu way seexdeen walam tasaaluu idinkuna kama zuulin fii salaatin inaad salaad ku jirtaan mundu mundun intaad sugayseen salaadda idinkana intaad salaada sugayseen salaad baa ku jirteen marka dadkii kale idinka isku mid ma tihiin waay ilaa iyo habeen barkii salaad baa ku jirteen oo ajar salaadaa la idin qoraaye rawaahu lbukhaariyu halkaana marka wuxuu uga baxay fadlu intidaari salaa baabu fadli salaati ljamaaca salaada jamaacada fadligeeda cadeyntiisiiba u baab yahay in jamaaca lagu tukado fadliga ay leedahay can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal salaatu ljamaacati salaada jamaacada afdalu way ka fadli badan tahay min salaati lfaddi qofka keliga a ah salaadiisa bisabcin wacishriina darajatan labaatan iyo toddoba darajo labaatan iyo toddoba darajay ka fadli badan tahay oo markaad kaligaa tukatay markaad jamaaco ku tukato markaad jamaaco ku tukata labaatan iyo toddoba ajar waay markaa kaligaa tukatana waa hal muttafaqun caleyhi marka qofku inuu darajaadkaas aruursado weeyaan wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama salaatu rajuli qofka salaada uu tukanayo fii jamaacatin uu ku tukanayo jamaaca dhexdeed tudacafu waa la laalaabaa calaa salaatihi salaadiisa korkeeda fii beytihi gurigiisa uu ku tukanayo wa fii suuqihi suuqiisa uu ku tukanayo khamsan wa cishriina labaatan iyo shan dicfa min dicfin shan iyo labaatan laalaab baa lagu laalaabaa kii hore labaatan iyo todoba kana shan iyo labaatan isdiidi maayaan oo waxaynan isku diideynin waxay ku kala xiran tahay jamaacada laftirkeeda waxay ku xiran tahay qofka tukanayo waxaa dhici karto khushuuciisa iyo salaada waqtiga oo u yimid iyo yacnii sida uu salaada u tukanayo in toddobiyo labaatan oo helo kan kana xoogaa khushuuciisu si noqdo shan iyo labaatan in layska siiyo saa in lagu kala xambaaraa dhacaysa marka wadalika kaagaasina anahu bisababi anahu isagu idaa tawadalika kaagaasina wuxuu ku ahaaday annahu isagu qofku idaa tawada-a hadduu weysaysto fa axsana alwuduua weysada uu hagaajiyo uma kharaja ila lmasjidi oo usoo baxo laa yukhrijuhu ounan bixinaynin ila salaatu salaad mooyaane wax kale aynan bixinaynin lam yakhduba tallaabsada khadwatan tallaabo ilaa ruficat lahu waa la kor yeelaa isaga bihaa iyadaa yacni sababteeda tallaabadaas darajatun baa la kor yeelaa waxudad canhu waa laga hoobiyaa bihaa tallaabadaas sababteeda khadiatun gaf faidaa sallaa hadduu tukado lam tazal ilmalaa-ikatu malaa-igta ka zuuli mayso tusalli caleyhi inay u ducaynayso maa daama fii musallaahu muddata dawaamihi inta uu ku sugan yahay fii musallaahu meesha uu ku tukaday maa lam yuxdith haddaanu xadathin waysadu iyo aynan ka jebin ama waxun ounan la imaanin taquulu malaa-igtu waxay dhahaysaa allaahuma salli calayhi ilaah u naxariiso allahuma arxamhu ilaah u naxariiso walaa yazaalu ka zuuli maayo fii salaatin salaad inuu ku sugan yahay man tadara asalaata intuu salaad suganaayo intuu salaad sugaayona salaad unbuu ku jiraa muttafaqun caleyh wahada lafdu lbukhaariy wa qaala ata nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabiga waxaa u yimid rajulu nin acmaa indhoolo ah nin indhoolaa ah nabiga u yimid faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow laysa lii qaaidun laysa lii aniga iima sugnaaninoo malihi qaa-idun mid i hogaamiyo yaquudunii oo i horkaco ila lmasjidi masjidka ii kaxeeya fa kaxeeyo rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam fasa'ala rasuulallahi nabigii buu su-aalay ninkaasi sala allahu calayh waali wasalama an yurakisa lahu inuu u ruqseeyo fa yusalliya uu ku tukado fii beytihi gurigiisa uu iskaga tukado farakasa lahu nabigu waa u ruqseeyey falamaa wallaa markuu sii jeestay indhoolihii dacaa nabiga waa u yeeray dacaahu waa u yeeray fa qaala lahu wuxuu ku yidhi hal tasmacu ma maqashaa adiga annidaa-a aadaanka bisalaati loo adimaayo aadaanka ma maqlaysaa qaala nacam buu yidhi waan maqlayaa haah qaala waxa waxauu yihi fa ajib aadaanka soo ajiib buu yihi imaam marka ruqso ma lehe rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey waxaa laga qaadanayaa marka xadiidkan iyo xadiidka lamida salaatu ljamaaca inay waajib inay tahay nacam maxaa yeeley haddaynan waajib ahayn ninkan indhoola horta ruqso ma goobteen ma garanin ruksa waxay ka timaadaa shay adig kugu waajibay shayga kugu waajibaa ruqso laga doontaa oo ruqso laga raadsadaa ee lama tasawuri karo shay aan awal waajib kugu ahaynan rukso haddana u raadsanaya ma la tasawurayo taas maxaa yl shaygan awalba adiga wuxuu ku ahaa haddaa rabta samey haddaa rabtan ha sameyni ruqso awalaadba haysatay haddana ruqsada la raadina maxay noqonaysaa qur-aanka ilaahayna jamaacadu inay waajib tahay baa ku sugan wa aqiimu salaata wa aatu zakaata warkacuu maca araakiciin ayuu ilaaha yiri warkacuu tukada oo rukuuca maca araakiciina dadka tukanaya la rukuuca macooda waxuu kaloo ilahi yihi subxaana watacaala yowma yukshafu can saaqin wayudcawna ila sujuudi falaa yastaiicuuna khaashicatan absaaruhum taraaquhum dilla waqad kaanuu yudcawna ila asujuudi wahum saalimuun waqad kaanuu waxay ahaayeen nimankan la cadaabayo yacnii loox laga dhigay dhabarkooda yudcawna ila sujuudi sujuuddaa markii hore loogu wici jiray yaa ugu waca sujuudda xaya cala salaa xaya salaada u kaalayada waay sujuudda loogu wacayo <coughs> sujuudi baa loogu wici jiray wahum saalimuuna iyagoo nabad qabo markaasaysan imaan jirin oynan ajiibi jirin xadiidkii kalena nebigu waa towbahamiya wou noo keeni doona inuu ku gubo guryaha dad aan jamaacada soo aadaynin inuu guryaha ku gubo damcay nabiga sal l slam shay sunno ah guri nebiga ma ku haminayo inuu dadka guryaha ugu soo gubo shayga guri in lagu gubo sababa waa shay waajib oo laga tegay sababta uu nebigu marka u yeeli waayo ciqaabtaas marka maxay tahay t wuxuu u yeelayaa guriga waxaa jooga dad aan waa hamiya nebiga nebigana shay xaaraana ma haminayo laakiin sababta uga tegay waxay ahayd dad aan jamaacadu aynan waajib ku ahayn baa guryaha ku jira ilmo iyo naaga iyo ayaa ku jira marka gurigii ma lagu gubi kara marka dadka laakiin kuwan inay mudan yihiin nebigu waa tilmaama sala allahu alayh ali wasalam xadiidkan marka isaga waa kaasa haddii marka indhoole ruqso la siin waayo qof indhihiisa qabo ee xooggiisa qabo marka ruqsasoo ku helaa ma male marka aadaanka in la maqlaana lagu xiray hal tasmacu nidaa ayb qofka hadduu aadaankii maqlaayo haddii aadaanka kor loo adimo makarofoonada waxaa iska badaaba jawigoo degan meel koraa la fuulay aadaan nin cod dheera adimay aadaankaas hadduu kusoo gaarayo inaad soo ajiibta waa saas ayb haddii aad waayo aadaanka in kor loo qaado aanba la ogoleyn ka waran meelaha aan laga ogolaynba nacam masaajidka dhexdiisa un aadaanka uu ku kooban yahay de meelahaasoo kale haddaad masaajidka deris la tahay oo aad maqli karto haddii aadaankaas kor loo qaadi lahaayo haddii aad adiga maqli lahayd waa kugu waajibaysaa marka meelaha ka maqli karta haddaad joogto waajibay kugu tahay nacam haddii aadan aadan soo haleelin oodan imaanin waa dembi marka nacam waa qof yacni cod dheer markau adimo jawiguna uusan buuq badnayn jamaacadu iyada marka taasi marka waa ibnu mascuudna wuxuu leeyahay ninkii rabo berri inuu ilaahay la kulmo isagoo aamin oo nabad galay salaadahan ha soo ajiibo ha yimaado min xaytu yunaadaa bihinna meesha laga adibo ilaahan ku dhaartay wuxuu yihi ma aanan arkaynin buu yihi jamaacada qofka ka haraa wuxuu ahaa yii qof munaafiqa nacam oo nifaaqiisa la yaqaano macluumu nifaaq a yaa jamaacada ka hari jiray cudurdaar la-aan baa laga wadaa dabcan waxaan arkaynay buu yihi ina arajula la yuhaadaa bayna rajuleyni qofka oo labada garab inta laga soo galo oo la sido oo safka la keeni jiray ayaan arki jirnay buu yihi nacam marka ma sahlana soomaalidu sunnay iskaga haysataa nacam ayb waxaa dhici karta marka in aan aad ba naloo barinba nacam oo jamaacada shanigeeda iyo aad aan loogu tirtirsiinin qofka marka iska ruqsaysana kuwa maqaayadaha ku tukanaya iska jiro masaajidkiyaa u dhow siduu hadal uwado uwado uwado uwado sheeko iyo ciyaar fiirsashadeeda hoos unba u degaa nacam markaasuu salaada qabqabqab ka siinaya nacam salaad boobsiis inta tukado banoonigii fiirsashadiisa usoo laabanaya marka haddana nacam kor usoo koraya nacam ma aha oo kale meel jamaaco lagu ooga ma aha jamaacada waxaa weyaan masaajida laga adimo inuu qofku u yimaado nacam waxaa dhacaysa qofku inuu jamaacadii marka waxa weeyaan aadaankeeda in uu yani jamaacadii eh, gurigiisaba inuu iskaga tukado nacam masaajidkii laba tilaabo u jiraa gurigiisa inuu iskaga tukado casirkii oo kale waxaa dhici karta inuu iska hurdo sheekaha dhowna iska galo oo layska yacni casriyeysto nacam soo uwado uwado uwado sheekada loo wado loo wado loo wado war casirkii waa tegi rabaa ayaa laleeya waqtigiyaa dhow maqribkii oo kale waqtigii uu dhow yahay salaad munaafiq waa yiri nabiga taasoo kale nacam oo wuxuu yihi tilka salaatu lmunaafiq tilka salaatu lmunaafiq tilka salaatu lmunaafiq wuxuu yihi jalasa yarqubu shamsa oo iska fadhiisana oo sheekeynaya qoraxdou gaadaya oo sugaya marka markuu arko qoraxdii inay dhici rabto ayuu istaagayaa fa yanquru arbacan afar ayuu ka kub kub kub siinaya nacam sida digaaga biyaha u cabaan oo kale ayuu afar buu sidaa yeelayaa laa yadkuru llaha ilaa qaliilan ilaahay uunan ku xusaynin wax yar ma ahan ayb taas marka salaad ma ahan taasoo kale nacam qofku marka haddaan cudurdaar ouna lahayn inuu meesha laga adimaayo jamaacada laga oogayo inuu yimaado markaas nacam taasa cudurdaarada marka qofka uga tegi kara jamaacada jiradoo kale kamid hadduu xanuunsan yahay qofkan waxaa kamid a ah amniga dariiqiiba aamin maba ahaba nacam haduu gurigiis kasoo baxo masaajidka inta usocdo waa cabsanayaaba nacam in la dilo in la dhaco in yani loo istaago ayuu ka baqayaa nacam taasoo kale qofkaasoo kale cudurdaar buu leeyahay waxaa dhici karta matalan qofkaani basal ama wax noocaasoo oo kale u cunay ceeriin ah dadkii u dhibayaa masaajidka inuu yimaado ma ah nacam xadiidkii nabiga sal ly slam a man akala thuuma aw ilbasala qofkii toon ama basal cuno falaa yaqrabanna musallaana meesha aan ku tukanayna ayaanu usoo dhawaanin qofku maaha si ou jamaacada uga tagana markay jamaacadu soo dhowdahay inuu cuno nacam xeeladaysi wax fiic maya nacam ilaahay waa ku ogyahay nacam ma aha inaadan waqtigana iska ilaaliso wa midda kale waxaa lamida bahalkan sagaarka isagana nacam haddii basashiyo xalaal ah urkeedu dadka dhibsanaa darteed lagu yiri malaa-igta waa ku dhiboonaysa aan la imaanin sigaarka qofka intuu soo cabo shaatigiisi uu ka uraayo afkiisi oo kasoo uraayo ummadda inuu ku dhibo ma aha isagana nacam xaaraan isagoo iyo ur buu isku darsaday nacam ayb waxyaabahaas adu marka waxaa weyaan waa cudurdaarka jamaacadu qofka musaafirka oo kale iyo waxyaabaha noocaas marka laga reebo cudurdaar la-aan inaad iska ruqsaysato ma aha guriga isaga tukato oo salaadihii dhammaayo yani oo iska caajisto lamay saas ma aha wacan cabdillaahi waqiila camr bni qays almacruufi bibni umi maktuum almuadin radia allahu canhu anahu qaala yaa rasuula allah ina almadiinata madiino kahiirat lhawaami waa halaqyo badan tahay kahiirat lhawaami waa mid yani marka yani abeesooyin iyo masas iyo dibqalooca iyo ah hawaami laysku dhahaa wax dhulka korkiisa ku socoodo mas ha ahaado ama dibqalooc ha ahaado halaqyadaas waa sidaas madiina waa meel sidaas ah wasibaaci waa meel dugaag badan faqaala rasuul lah sal ly slam i ruqsay inaan yani xiliyada qaar faqaala eh, rasuul lah sal l slam tasmacu ma maqlaysaa xaya cala salaah xaya cala salaah ma maqlaysaa xayo cala alfalaax ha buu yihi dabcan faxayo halan haddaba imaam buu yihi marka soo ajiib rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan wamacnaa xayo halan tacaala kaalay waa ismu ficil xadiidkii citbaan ibni malik laakiin nin indhoolo ahu ahaa oo indhabeelay xoogaha rasuulka ilaahay waa indhabeelay buu yihi waadigan aniga masaajidkeygi anigana waadigan baa noo dhexeeyo waadigu markuu ma mari kara buu yihi na waa ku dhiboonaya nacam rasuulka ilaahay wuxuu yihi meel gurigeyga meel igaga tuko oo markaasoo kale markasaas xaaladaasoo kale aan ku tukado ana nebigu marka waa yeelay buu yii waa ka yeelay ee kuwaan muxuu ugu cudur daari waa kaana oo ugu cudur daaray ibnu rajab fatxulbaariga wuxuu leeyahay kitaabkiisa e, kaas ictibaan inaan aadaanka uunan maqlaynin baa dhici karto oo masaajidka xoogaa uu ka dheeraay cudurdaar uu lahaay marka sidaa darteed naam laakiin e, ninkan inuu aadaanka maqlaayo isaga oo masaajidka uu u dhawaay baa dhici karto marka arinku marka nidaha iyo aadaanka waa marka qofku marka masaajidda hadduu ka tago meel waa diintiisa xataa waa sii daciifay maalinba maalinta ka dambayso intaad masaajidka ku badan tahay ayaa iimaankaaguna uu nool yahay nacam haddaa ka dheeraata iska jir marka dad marka waxaa jira masaajidda dadka siyaabo kala duwan dadka uga dheereeyo ayaa jiraan oo dadkii awalba iska caajis ah oo ayagii laftirkooda xaalkooda ilaaha iska ogaa ayaa haddana waxaa laleeyahy masaajidkan qole heblaaya iskale ha ku tukanin adiga masaajidkan imaamkiisu waxaas u aaminsan yahay masaajidkan saan waaye qofkii masaajidka u dhawaay buu ka tegayaa marka kuwaan salaada waa daahiyaan xoogaa yar gadaal u dhigaan gurigiisu iskaga tukanaa soo uwada u wada marka dambe salaadii baa qalqiilka gelaysaba nacam khatar waaye marka masaajiddu sidaa looga taga nacam ayb adiga imaamka waxay tahay haddaanu gaalba ahayn imaamka shay mukafir ah oo uu ku gaalooba hadduunan la imaanin imaamka la tuko haddaad heli kartid imaam ka fadli badanna raadso dhib male iyada nacam laakiin ma haysid adi kan agtaadana nin muslima waay la tuko nacam in allaale intuu islaamka ku jira waay caqaa-id islaamka ka saara hadduu la yimaado la tukanin markaas nacam ayb imaamkii ma taqaanid dad muslimiin oo masaajid ku tukanayaad u timid inaad weydiisid maaha imaamkan muxuu aaminsan yahay bidca adaa bidca ku jira markaa nacam ayb qofkan muxuu rumaysan caqiidadee aaminsan yahay khalad waayo nacam qofka muslimka haddaadan aqoonin wanaag ku xambaar xusnu dhanni malada u wanaaji la tuko nacam adiga haddaad maxaa isu tustuse adiga nacam inaad xumaan ka aragta maxaa u goobaysaa u raadinaysaa marka dad badan marka iyaguna salaadihii waxay uga joogaan masaajidii walbaa waxbay ku sheegeen nacam hadhow marka inta xagee marka lagu tukanaa gurigiisu isaga tukanaa nacam markii dambe salaadihii isuu isku daraayo oo waqtigoodii ka bixinayaa la arkayaa gadaal dambe isagoo marka diinka ilaahay qofka hadduu isku adkeeyo isku adkeeyo diinkaa ka adkaanaya marka dambe nacam walan yushaada diina axadu ilaa qalabahu saasuu yihi nabig sal slam wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama qaal waladii nafsii biyadihi adig wax kaa gala male qofkan bidcadiisa kale iyo yani bidcadiisa asay kor saarantahay adig kuma saarno makuu soo gudbinayo adiga nacam hadaad adig la tukatay bimujarad aad la tukatay bidcadiisa asay dul saaran tahay adigana yani salaada hagaaji cuhmaan ibnu cafaan radi allahu canhu bukhaariga wuxuu qorayaa cuhmaan ibnu cafaan ayaa gurigiisa lagu hareereeyey waa khaliifadii muslimiinta ugu saaxiibkii rasuulkana waa ahay gurigiisaa niman fidno wadayaala gurigiisa ku hareereeyeen ma ka bixi kartid dheen waana kuwii dilay markii dambe waa loo yimid cuhmaan masaajidka ma aadi kartid aa layidhi markaasa waxaa layidhi amiiru lmuminiin nimankii fidnawadayaalka masaajidka joogo ayagaa dadka salaada ka bixinaayo ma la tukanaa seen yeelnaa baa layiri waa niman saas u gardaran ogow nacam markaasu cuhmaan wuxuu yihi salaada wax la sameeya waxa ugu fiican waayo nacam hadday wanaajiyaan wanaajiya hadday xumeeyaanna ha xumeynina idinka salaada la tukadu yiri nacam marka imaamka maftuunka ah xataa waa lala tukana muslim muslimba yahay nacam kansaan waayo iyo fulaani iyo dadka ummadda intay konton jamaaca inta laga kala dhigay konton qeyb loo kala googooyey ummadda muslimiinta yaa haddana yacni salaadihiina kala ku kala taga salaadii awalba dhinayd wax jamaaco lagu wada tukaday haddii iyadana lagu kala tago maxaa ummadan u haraya marka wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal waladii nafsii biyadii baan ku dhaaranayaa macbuudka nafsadeeda gacantiisa ay ku jirtee laqad hamamtu waxaan hamiyey an aamura inaan amro bixadabin xaaba in lasoo guro fa yuxtadaba lasoo xaabo guro uma aamura markaa aan amro bisalaati salaadii fa yu-adana lahaa loo adimo uma aamura aan amro rajula nin faya-uma annaasa dadka uu u imaam noqdo uma ukhaalifa aan weydaarto oon yani dib aan weydaarto ilaa rijaalin rag intii ka aan u daba maro guryahoodii fa uxariqa marka aan gubo caleyhim iyaga korkooda buyuutahum guryahooda aan kusoo gubo dad jamaacada aan imaanayna guryaha ku jiro inaan guryaha ugu taga markaas un kusoo gubo sidaabaan hamiyey buu yiri nabiga sal slam nabigu marka dembi wax ama haminaayo macnaha meesha ku jirana wuxuu iskaga daayay waxay tahay ilmo inaagaa joogo saasuu ku daayan nabiga caleyh isalaatu wasalaam laakiin wuxuu noo sheegay dadkaanu inay mudan yihiin sidaas macna muttafaqun calayhi marka xadiidka waxaa laga qaadanaya jamaacadu inay waajibba tahay wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal man sarahu qofkay farax gelinayso an yalqa allaha tacaala inuu alla la kulmo qadan berito musliman isagoo muslima ninkii jecel beri isagoo muslima inuu ilaahay la kulmo falyuxaafid ha ilaaliya calaa haa-ulaai salawaati salaadahan qofkaan salaadahan ilaalinin marka muslim ma aha salaada tukanin muslim ma aha xadiidkan iyo axaadiid kaloo fara badan muslim wuxuu warinayaa bayna arajuli washirki aw ilkufri tarku salaa qof iyo gaalnima waxaa u udhexeeya salaadu laga tago waa taariku salaad waa gaal ama kasal ha uga tago ama ha uga tago ama ha uga tago yacni e, e, ama jaxdi iyo diidma ha uga tago nacam ayb salaadii marka waa ka tegay qofkaani qofka waxaa laga yaaba marka taariku salaad inuu ah masaajidka lagu kari waayo lixdan sano salaad la-aan yani qofkaasoo muslimku lixdan sano ina hal mar ilaahay u sujuudin maxaa ilaahay ma u aaminsan yahay hadda qofkaas naam waa ka daran yahay midka marna tukada marna daaya xataa naam kan waxaa daran cumruhu aan ilaahay u sujuudin weligiisna walciyaadu billah qofka noocaas oo kale markau dhinta masaajidka maxaa lagala soo doonaa marka naam asagoo caafimaad qabo nool uu diiday ikhtiyaarkiisa inuu ku yimaado markau dhintay marka masaajidka maxaa laga keenaa culmadana yani waxaa weya ahlu xadiidku waxay u badan yihiin taariku salaadka inuu gaal yahay imaam imaam lmarwasi iyo sida uu tacdiimu qadir salaha iyo uu ku saasaa loo badan yahay culamadaas waa isku khilaafeen marka adiga yani islaamnimadaada in laysku khilaafo meel xunaa taagan tahay ba na haddii islaamnimadaaba laysku khilaafsan yahay ba xaysu meel yunaadaa bihina salaadahan laga adimaya ha yimaado soo ajiibo falyuxaafidha ilaaliya calaa haaulaai salawaati salaadahan xayu meel yunaadaa bihina laga aadaanayo laga naadinayo fain allaha alla sharaca linabiyikum nabigiina wuxuu u jideeyey sala allahu calayh waali wasalam sunana alhudaa hanuunka wadooyinkiisa wa inahuna salaadahaanuna min sunani alhudaa hanuunka sunooyinkiisay ka mid yihiin walow annakum idinku haddii sallaytum aada tukan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna kamaa yusallii sida uu u tukado oo kale haada almutakhalifu midkaan la dibdhigay midkaan yacni isdibdhigaayo fii beytihi gurigiisa isku dibdhigaayo kale haddaa u tukan lahaydeen la taraktum waxaad ka tegi lahaydeen sunnata nabiyikum nabigiini dariiqiisii kan guryaha ku tukada sidiisa haddaa u tukataan ood guryaha aadaan nabigiinii sunnadiisii baad ka dhunt ayaad ka tagteen walow taraktum haddaad ka tag haddaad ka tagteen sunnata nabiyikum nabigiina dariiqiisa hadaa ka tegi hadaad ka tagtaanna la dalaltum waad baadiyoobeysaan waad dhumaysaan marka walaqad ra-aytunaa waan is arkaynay wamaa yatakhallafu walxaal maa yatakhalafu ounan kadib maraynin canhaa salaada xaggeeda ilaa munaafiqun munaafiq mooyaane munaafiqaasoo macluumun nifaaqi nifaaqiisa la ogyahay ka unbaa salaada ka hari jiray walaqad kaana rajulu qofku wuxuu ahaa yu-taa bihi in lala imaanayo la keenayo yuhaadaa xaal la garab galaayo bayna arajuleyni laba nin dhexdooda lagu garab galayo xataa yuqaama ilaa laga istaajiye fi safi ilaa safka laga istaajiye markaa rawaahu muslim wafii riwaayati lahu qaala ina rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga callamanaa sunan alhudaa hanuunka sunooyinkiisa una baray wa ina min sunani alhudaa hanuunka duru dariiqiisana waxaa ka mida asalaata fi lmasjidi salaada oo masjidka lagu tukado alladii kaas oo yuadanu fiihi laga adimo masaajidka laga adimayo laga tukado nacam lagu tukado وعn أbي الdرداء رضي الله عنه qاal smctu رsuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم yquul ma min ثaلaaثaةi saddex ma jirto fii qaryatin qaryo dhexdood ahaanayaan walaa badwin meel baadiyaa ku sugnaanayaan laa tuqaamu fiihim aan dhexdooda laga oogeynin asalaatu salaada ilaa qad istaxwada waxaa ka qaalib noqday calayhim korkooda ashaydaanu shaydaan baa ka qaalib noqday fa calaykum biljamaaca jamaacada ogaada oo ka warqaba laazima fa inamaa yaakulu di'bu dhurwaagu ama yeeygu wuxuu cunaa min alqanami ariga wuxuu ka cunaa alqaasiyata midda gooni daaqda ah midda goonida u socoto ayaa yeeydu ay cuntaa ay ka cuntaa yani ariga rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan waxaa laga qaadanaa marka jamaacada saddex jamaaca loo jideeyaa laba xataa jamaaca loo jideeya laba haddii leeyahay in jamaaca la eega meesha la degan yahay baadiye ha noqoto qarya ha noqoto waxay doonta ha noqoto jumcadii iyo jamaacadii jumcada iyadu waaba qaryay u baahan tahay iyo meel dad meel la degan yahay dabcani laakiinse jamaacadu meel allaale labay saddex wixii deganba inay jamaacadii oogaan haddaynan sidaa yeelin shaydaan baa dadkaa ka qaalib noqday oo ka adkaaday tan dadkeennu marka ay aada ugu dhiban yihiin waxay tahay jumcada jumcada tuulooyinka waaba isaga yaallaan masaajid jamaacada lagu oogee laakiin tuulo la degan yahay oo isgaarsiin leh oo taleefano leh oo xafiisyo xawaalado ay ka furan yihiin ayaan jumco laga tukanayn maxaa dhacay haddii la yidhaha afartan qof dadkaan ma dhammaan lagu leeyahay nacam afartan qof waa ka badan yihiin dadkaan nacam waa tuulo laga adeegto oo yacni taleefanadeeda leh oo xawaaladaheeda leh oo yani magaalo oo kaleba wetan nacam jamaca lagama jumco in laga oogi waayo waa khalad nacam ayb afartan nin waxay kuleeyiin dadkan marna waa qaaraa guuro qaaraa soo laabto waxaasoo dhan waxaa weya waa min wasaawisi shaydaan wnacam midda kale jumcada afartan in loo shardiyo laftirkeeda yani sunnada xadii nabiga kuma soo aroorin xadiidyada dhahayo nabiga jumcadii ugu horreysay la tukaday dadku afartan ay ahaayeen hadday soddon imaa lahayd inaan la tuka lahayn ma aha macnaheeda afartan waa ahaayeen tiradii waxaa iswaafaqday in jumcadaas laakiin hadday soddon noqo lahaayeen inuu nebiga ka tegi lahay ma daliil looma hayo jamaacada iyo jumcada in lagu dadaala taas tuulooyin fara badana waxaa jira marka un dacwo la geeyey un markii dambe jumcadii in laga ooga laga bilaabay oo ay soo baxeen dad intaa leeg lixdan toddobaatan boqol qof nacam ay ku tukanayso ahaan marka dadku waxaa weeyaan eh, dadku marka taasoo kale marka waa taasa anagu aada ugu dirannaha baabulxahi isku boorin laysku booriyo calaa xuduuri ljamaacati jamaacada xaadirideeda fi subxi iyo walcishaai laba salaadood haddana gaar ah a kuwaan subaxa iyo cishaa in laysku booriyo in jamaacada la xaadiro can cuhmaana bni cafaan radia allahu canhu qaala samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul man salla alcishaaa cishaa qofkii tukado fii jamaacatin jamaaco ku tukado fakaanamaa waaba isaga oo qaama istaagay nisfa leyli habeenka nuskiis asagoo salaad u taaganay lamid tahay waman salla subxa subaxa qofkii tukado fii jamaacatin jamaaco ku tukado fakaanamaa waaba isaga oo salla leyla habeenka tukaday kullahu dhammaantiisa subaxa ninka jamaaco ku tukadan habeenka dhan asagoo salaad u taagnaayo lamid yahay rawahu muslim wafii riwaayati tirmidiyi can cuثmaan bni cafaan radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam man shahida alcishaaa qofkii xaadiro fii jamaacatin kaana lahu waxaa u sugnaaday qiyaamu nisfi leylatin habeen nuskeed qiyaamkiisoo kale waman sala alcishaaa qofkii cishaha tukado iyo walfajra iyo fajrkaba fii jamaacatin kaana lahu ka qiyaami leylatin habeen dhan soo taagnaaba yaa usugnaanay xadiidkan dambe kii hor u marka kii hore waxaa loo qaadan karaa inay tahay ninkii cishahana ku tukada jamaaco nisfuleyl isoo taagan oo kale subaxa ninkii jamaaco ku tukado habeenkaasoo dhan isoo taagnaayo kale ay lamid tahay laakiin xadiidkan baa macneynaya waxay tahay ninkii cishaha jamaaco ku tukado isagoo nisfuleyl taagnaabay lamid tahay haddii uu subaxana ku daro oo cishihii subaxi uu jamaaco ku wada tukado habeenkaasoo dhan isagoo taagan bay lamid tahay xadiidun xasanun saxiix marka fadligeeda ayay daliil u tahay wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati aweysinta waxa ku sugan salaada cishaha waay wa subxi salaada subax waxa ku sugan oo ajar ah oo min alajri ah la atowhumaa waa imaan lahaayeen walow xabwan gurguuradba waa ku imaan lahaayeen iyagoo u gurguuranaya ku imaan lahaayeen hadday ogaan lahaayeen ajarka ku jira waqad sabaqa bituulihi xadiidka waa soo hormaray maca tuulihi wacanhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalama laysa salaatun salaad ma jirto athqala ka culays badan cala almunaafiqiina munaafiqiinta dushooda min salaati alfajri iyo walcishaai fajirka cishaa salaad munaafiqiin uga culusi ma jirto salaad munaafiqiin uga culus cishaha iyo subaxa ma jirto nacam walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihimaa waxa ku sugan dhexdooda min alajri ah la atowhumaa waa imaan lahayn walow xabwan gurguuradba iyagoo dabada ku siqaya waa imaan lahayn muttafaqun caleyhi marka labadan salaadood in aada loo xifdiyo loo ilaaliyo calaamaadka marka munaafiqiintu waa calaamaad badan waa hadday marka culays kugu yihiin salaadahan waa khatar haddii aadan jamaacadii imaanin waxaa sahal kuu noqonaya inaad salaadiiba ay kaa tagtaan haddaad jamaacada ilaalinayso shaydaanka laftirkiisa waa la dirinaya nacam haddii aada jamaacadii ku celinaysid shaydaankii marka inuu salaada sideedaba kaa wada seexiyo ma awoodi karaayo dad laakiin jamaacada iska dhaafto salaadaada guriga un ku tuko waqtigana ku ilaasho aa istiri dhowr maalmood markaa wado adoo waxaa arkaysaa barqadii iska jeefan dad badanna ada salaada subax brograam waxaa u ahba inay barqadi iska barqadi inay duhurka ku ku xiraan sidii salaad subax waqtigeeda duhur inay ka dambeyso kale camal dad marka waxaa jira salaada xataa ma gartaan qofku yani hurdo hadday uga tagto yani markuu soo kaco inuu horka tukado wa ataa nacam mar mar adi hurdo waa kula tegi kartaa lakin barnaamij inay iska noqotana ma aha nacam ayb qofka musalsal kusoo jeedaa barnaamijyo kale isaga soo jeedaa isagaa tafriid sameynayo iyo gaboodfal hurdadii baa la tegaysa buu ka seexanaa waa hurda ila tagtay acdaaru salaatiay kamid tahay uu leeyahay nacam hurdada tan adaa sababt sabab u ah nacam waqti hore haddaad u seexato waa soo kici lahayd nacam qof inuu aad u ilaaliyo nacam waxay yidhahdaan wax adag ma jiro nacam bani aadamku oo waxaa la yihahdaa bani aadamka shaygan waa igu adkaaday markuu leeyahay daacigi wixii ku bixi lahaa ayaa ka maqan unbis nacam wixii ku bixin lahaa isaga daacigii shaygan baa ka maqan ibnulwasiir lyamani wuxuu leeyahay rawdulbaasimka wuxuu tusaale usoo qaadanaa bani aadamka waxaa laga helaayole nin lix iyo toban saac shaqeynaya na bani aadamka waxaa laga helaya nin shaqo adag saacado badan qabanayo nacam oo aan ku daaleynin iska tiirinayo nacam toban daqiiqo inuu salaad u istaagana waa dhibee nacam wax yar salaad mu istaagnaan karo oo salaada haddii imaamka xoogaa oo wax yar qiraa'ada sii wado wuxuu leeyahay yani waa ku daalnay uu leeyahay nacam ayb anaa tusaale haddaan soo dhaweeyey tusaale wuxuu noqon karaa waxaa arkaysaa qof taagan fadhi ku-dirir ama sheeko u taagan yahay ma dareemayo inuu saacado badan taagnayo fil xaqiiqa haddaad waqti u qabato saacaduu taagan yahay markaas salaada masaajidka marka lasoo galana salaad subax haddii suuratu laa tuqadim lagu tujiyo waa qaylina waa la dheeriyey odayaala nahay kan baan nahay buu leeyahy saacad gow a anaga aragna yani kuwa saas u taagan saas camal yani yani salaadan daaci iyo yani muhiimad kuguma haysa macnuhu waxay tahay salaadan jacaylkeedii iyo qur-aanka jacaylkiisiyaa kaa maqan nacam wa ilaa haddaa haysan lahayd salaada waa u taagnaa lahayd wax badan nacam ayb ee ninkan hadda sideed iyo toban saacba shaqo waa u taagan yahay mashiinoo la shaqeeyaay inuu salaad toban daqiiqa u taagnaada maxaa culays uga dhigayna daaciga midkan qawi waay daaciga salaadana daciif waay nacam wax kale ma aan saasuu yiri nin waxaa arkaysaa buu yidhi habeenkii in badan soo jeedi kara nacam haddii la yihaaha caawa waktigaas soo kac hawl oo aada u jecel yahay oo qalbiga ka jecel yahay jirto waa soo toosaya nacam salaatuleilna waxaa dhici karta inuuna u toosi karinba salaatuleilka waa culustaha waa dhib keliya waayuu leey nacam ma dhib badna salaatuleilka daacigiyaa kaa maqan adiga nacam ila tanba waa usoo kacee moogta soo kicid waa soo kacid une ayb iyadana hadda tusaale haddii lagu soo qaato xiliyada dadkan feerka feersado nacam badanaa iyo cayaaraha oo kale xiliyo aada u dambeeyo yaa la keenaa nacam xilliyadaas dambe waa sugaa qof waxaa laga inuu seexdo uu yiraa ni hebelow iga kici nacam waxaa soo gelaya waxaas waxaas nacam waa kacaa waana diyaarsan yahay markaas nacam si fiicanna waa u fiirsanaa nacam waxaa laga yaaba inuusan hal mar tasaas dhihin nacam sababta daacigiia xoog badan qalbiga ku xoog badan amaa daaciga salaatuleylka shaydaana u xoog batay nacam wax kale maa marka keliya waxaa weyaan dawaacida in la xoojiyay ubaahan tahay bis dawaacida adiga kugu bixinaysa camalkan inaad ku raaxaysato wixii keenayay inaad xoojiso ood qur-aankii fahamto isku daydo shaydaanka iskala dagaalanto ilaahay bariso hadda intaas la timaado dhowr maalmoodna aada wado waa barana jidka waa gelay marka nacam nin waaa jidka waa qabsane marka nacam haddaa jidka qabsatana waa soconaysaa nacam laakiin haddaa gadaal isu dhidhigto gadaal unbaa gadaal unbaad usii dhacaysaa dhacaysaibnulwasiir ilyamani rawdulbaasimka muqadamadaas aada muqadamo yani tusaalooyin aada u fiican oo meeshaas ku dhigan kullu shayna waa noocaas isagaa in loo ogaado nacam baabu lmri bilmuxaafadati cala salawaati almaktuubaat salaadaha maktuubaadkee la farad yeelay yacnii ilaalinteeda wanahyi iyo iska reebid layska reebay u baab yahay alakiidi aad nahyi aada u daran walwaciidi shadiidi iyo waciid aada u adag fii tarkihina salaadaha ka tegistooda qaala llahu tacaala alla wuxuu yihi xaafiduu cala salawaati salaadaha ilaaliya wasalaati lwuslaa midda dhexena ilaaliya ta dhexe casirkaa lagu sheegay iskusoo duuduub adiga aqwaal badan baa ku jirta laakiin inay casrika tahay xoog badan ayb inay casirka tahay ayaa marka xoog badan ayb wa qaala tacaala alla waxau yihi fain taabuu hadday alla usoo laabtaan wa aqaamuu salaata salaada ogaan wa aatawu zakaata zakada siiyaan fakhalluu sabiilahum jidkooda u baneeya marka waxaa laga qaadanaya haddaynan sidaa yeelin inaan jidkooda loo banayneynin aayadda kalena fain taabuu waaqaamuu salaata waaatow zakaata fa ikhwaanukum fi ddiin diinkay walaalo idinkugu yihiin markaas hadduu salaada ka tago walaalo diinkuguma aha marka aayadaha loo daliishaday kamid tahay wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala samctu sa'altu rasuula allahi baan su-aala sala allahu alayh wali wasalam ayu lacmaali afdal acmaasha teeba ugu fadli badan qaala waxau yihi asalaatu salaad calaa waqtihaa waqtigeeda la tukado qultu uma ayu kee ku xigo qaala biru lwaalideyn labada waalidoo loo baari noqdo qultu uma ay qaal aljihaadu fii sabiili illah ilaahay jidkiisa oo lagu dagaalamo ayb muttafaqun calayhi wuxuu ka bilaabay salaad calaa waqtihaa lagu tukado marka salaadda inaad waqtigeeda ku ilaalisid ee markaa adigu rabtid inaad iska tukatid ma aha salaadaha lasoo hormarinayo oo yacni samarka oo dhan layska caadaystay maqrib iyo cisho isku dar nacam ma ahan yani asalaatu calaa waqtihaa waa ka baxsan tahay salaadaha jamci waxaa la ogolaya markay dan keento daruuro xaalaad naadir ah nacam safar markaad ku jirtoo kale iyo marmar aadan awoodi karin labadii salaad inaa waqtigooda ku wada tukato ruqsa markaas laakiin barnaamij joogto iska ah maya nacam dadku hadday sameyn aduma sameynay marka nacam oo salaadii marka ilaa afar bilood shan bilood waxaa la wadaa maqrib iyo laysku daro waqtiga winterkana waxaa la wadaa marka duhri casir shaqadii inta la salaad loo soo baxo lagu laabto haddana isla markii casri loo soo baxo haddana isla markii maqrib loo soo baxo taasaa laga wahsanaya lagu leey marka duhri casri isku dar iyadana naam waqtiga qadada ee maqribkiisee leela dhow u ugeey naam ee qofkan cumruhu salaad jamcin unbuu ku jiraa ma ogtahay naam kaas isaga marka asalaatu calaa waqtihaa ma leh salaad waa in waqtigeeda lagu tukado ayb xaraj waayo qofku waxaa dhici karta inuu inta salaadihii isku dara haddana laba saac saddex saac inuu banaanka taagan yahay iska sheekeysanay na salaadihiina waa soo jamciyey ogow muxuu u jamcina hadiiba uu sheekeynayo wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuul lah sal ly slam buniya alislaamu calaa khamsin islaamka shan baa lagu dhisay shahaadat shahaadati an laa ilaha illa allah waa bedel markaas calaa khamsintaa laga bedelaa shahaadati an laa ilaha illa allah shahaadatu waa ku banaan tahay oo la yiraa marka hunna shantaasi mubtada loo soo qadaro shahaadatu an laa ilaha illa allah waaye <clears throat> wa ana muxameda rasuulu llah waiqaami salaati waitaai izakaati waxaji ilbeyti wasoomi ramadaan marka salaadda in la ilaaliyo arkaanulislaam bay kamid tahay muttafaqun caleyh wacanhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam umirtu an uqaatila annaasa waxaa la ifaray dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu an laa ilaha illa allah intay ka qiraan macbuud xaq lagu caabuda inuunan jirin allah maahe ana muxamadana rasuulullahi inuu yahay wayuqiimu salaata salaada ay oogaan wa wayutu zakaata zakada ay siiyaan qofka salaada haddii tukan waayo kale xadduhu lqatlu culamada saasay dhaheen xadiidkan laakiin wax kaloo daliil u yahay maam umirtu an uqaatila inaan la dagaalamo marka waa kala duwan yihiin qatli iyo qitaal qitaal waa dagaal laba daraf udhexeeya qatlina waa nin lasoo qabto laga awood badan la dilaayo soo ma garanin umirtu an uqaatila xadiidka uqaatila noogu taal marka waxay tahay dadku hadday intay meel isku aruursadaan duhur ma tukanayn hadday dhahaan marka intay meel isku aruursadaan salaaddii duhur waa diidnay yiraahdaan waa lala dagaala nacam imaamka kuwaas waa la dagaalamaa nacam maxaa yeelay shay sharciga macluum min addiini bidaruura ku ah bay waxay ku heshiiyeen inay ka tagaan waa lala dagaala nacam wax kale warkeed daa <coughs> faidaa facaluu dalika hadday sidaa yeelaan casamuu minii dimaa'ahum hadday sidaa zakadii bay is aruursadeen ma bixinayna dheh inaga zakadii dagaalan ka xignaa waa lala dagaalaya muslim baa lala dagaala la dhihi maayo markaaso kale nacan maxaa yeele abubakar waxa uu yihi low manacuunii canaaqan kaanuu yu-adduunaha ilaa rasuulillaah waxar nebiga ay u dhiibi jireen zaka ahaan ay u bixin jireen hadday diidaan inay bixiyaan waa la dagaalamaa buu yiri cumar baa wuxuu yihi see ula dagaalamay iyagoo laa ilaha illa llah u dhahayo markaasuu waxa uu yihi wallaahi la uqaatilana man faraqa bayna salaati wazakaa <clears throat> salaad iyo zake ninkii kala geeyey waa la dirinayo ninkii yiraa salaadiina waa tukanaya aniga zakadiina ma bixinayo <clears throat> oo dagaalna marka soo oogo toona dagaal soo oogan da maalka xoog baaba looga qaada zakada waa qasab markaas xadiidkii bahzi ibnu xakiim baa daliil u ataa ah taa iyadana casabu minii dimaa hadday sidaa yeelan dhiigoodii waa iga ilaaliyeen oo amwaalahum waa iga ilaaliyeen maalkooda ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisa mooyaane ilaa bixaqi lislaam marka macnaheeda waxaa weeyaan qofku muslimkaa macsuumu dami walmaal wa dhiiggiisa iyo maalkiisa waa macsuumay u yihiin laakiin waa goorma inta uunan gelin wax dhiiggiisa lagu daadiyo hadduu galo wax dhiiggiisa lagu daadiyo cismadii iyaa layska joogi maayo iyada ilaa bixaqi islaam istinaa waa kana marka dadkii marka xadiidka qeybta hore ka akrinayaan umirtu an uqaatil annaas xataa yaquluu laa ilaha illa allah faidaa qaaluuha casamuu minii dima'ahum amwaalahum hadday laa ilaha illa llahu yihaahdaan dhiigooda iyo maalkooda waa iga badbaadeen bis ilaa bixaqil islaam maku daraayaan waana weliba jumlo aan ka go-i karin w xaqulislaam waxaa kamid a ah maalan ninkii naf buu dilay muslimad a ah, nacam waa ah, muslima layska daaya ma la dhahaa ma la dhahay waa la dilaya waa zinaystay isagoo nikaax soo maray waa la dilaa anafsu binafsi wathaybu zani waa ridoobayba nacam muslim bau ahaan jiray laakiin waa ridoobay wa taariku lidiinihi almufaariqu liljamaacati jamacadii muslimiintu faaruqay waa ridoobay ridadana waxyaaba badan baa keeno mararka qaar afka qowl waa lagu ridoobaa nebiga u caayey ama diinta u caayey nacam hay diintiiba u caayey mathalan diintaada waxaas ku samay buu yiri nacam qofkaas waa ridoobay marka nacam waa ridda waa nacam nebigiiba u caayey wax kasta ha ku caayo xataa nebiga uu nuqsaan waa nuqsaamiye xataa nacam shay cad oo sariix oo nuqsaan ah buu nebiga nuqsaamiyey sal l slam ayb nebigaa laga sheekeysana markaasuu yihi nabigaas waa reebaadiye nacam saasuu yidhi nacam waqtigaas dadku reebaadiye iska ahaayeen waa caaye nebiga ninkaa waa nuqsaamiye isaga haddii la dhawaa ka xanaaqa waxaas nacam se nebiga ugu dhahaa waxaas oo kale marka soo ma garan ficilka waa laga ridoobaa kaas waa qowl nebiguu caayey maalan diintii diintiibuu caayey buu caayey wahaakada naam qowl kufri abuu ah ku dhawaaqay diintii buu ku jees jeesay qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi-uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum weliba niman waxay ahaayeen nimankaas maxay ahaye niman munaafiqi niman waxay ahaayeen nebigii dagaal iyo duulaan bay nebiga ula socdeen tabuuk baa loo socday markaasay waxay dhaheen maa ra-aynaa wallaahi arqaba butuunan walaa ajbana cinda alliqaa'i min haa-ulaai alquraa ilaahan ku dhaaranay ma aanan arkin bay dhaheen kuwa ka calool waaweyn oo ka fulaynimo badan oo cadowga marka lala kulmo ka fulaynimo badan ma aanan arkin kuwaan quraacdan kuwo ka fulaynimo badan maba arkinay dhaheen kuwaan quraacda yay ka wadaan nebiga asxaabtiisay ka wadaan marka waa ku jees jeesayaan qur-aanaa soo degay cawf ibnu maaligaa maqlay asxaabada ka mida rasuulka u orday isla markiiba si uu ugu sheego qur-aankiibaa iga soo hormarayu yiri marka nacam waxyigiibaa iga soo hormarayu yiri nacam nebigo waxaan arkay akhrinaayo qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi-uun laa tactadiruu qad khafartum bacda iimaanikum nacam ayaguna ay dhahayaan intay soo ordeen nebiga ka daba yimaadeen ay leeyihiin rasuulka ilaahayow Eh, inamaa kunaa nakhuud wanalcab waa iska kaftamayne waa dheeldheelayna kufriga laguma cayaaran man qofka shay gaalnima hadduu ku dhawaaqo ou sameeyo isagoo cayaaraayo oo yani cayaar cayaar ay ka tahay waa ku gaaloobaa xataa nacam ma lagu kaftamo gaalnimada nacam qul abillaahi wa aayaatihi mar allaale markay dhahaan rasuulka ilah waa iska dheeldheelayna abillaahi wa aayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi-uun sidaasuu dhahay walidaalika jees jeeska iyo istikfaafka waxaa lagu daray nawaaqid ulislaam waxyaabaha diinta ilaahay looga baxay kamid tahay nacam ayb dadka yani ama diin ku jees nebiga ku jees jees diinka ku jees jees ilaahay qofka ku jees jeesay waa looga baxaa diinka diinka ilaahay nacam ayb ficilna waa lagu ridoobaa nacam ayi ficil oo tusaaya qofkaas inuuna ilaahay rumaysnayn yani afcaal waxaa jirta aan qof mu'min ka suurtoobin daabitku saas waa nacam ficil kasta oo aynan dhici karinba qof mu'mina inuu kasoo fulo qofka hadduu ka yimaado waa ku gaaloobaya nacam qalbigiisa hadduu doono islaamka ka rumaysnaada nacam soo ma garan qalbigiisa hadduu doono hadho anaga qalbiga waa ka fiicanaha hadduu doono islaamka waa jecla wallahi gaalnimada waa nacabaha ficilka uu sameynaba musxafkao kale inta qabsaday qashin ku tuura nacam haddana marka inuu yihah anu musxafka waa rumaysanaya qur-aanka waa rumaysanaya laga yeeli maayo ficilkau ku gaalooba weliba qalbiga wax kalaan ku haystaa iyo ma laga yeelayo gaalo diinka ilaahay istikfaaf ku sameynaysa ihaaneysanaysa diintii iyo muslimiintii ayuu iskala joogaa waa ku faraxsan yahay kama tegin xataa nacam oo xataa yacni iyagoo ilaahay ku jees jeesaayo oo diinka ilaahay istikfaafsanaayo ayuu haddana kula shaqeeyaa qaabkaas nacam qaabkaasuu kula shaqeeyaa dan kama laha nacam ma kala jeclo waxaaso dhan adaa sheegayo maba kala jeclaba nacam waa ficil aan kasoo fulaynin ilaa qof aan diin rumaysnayn maaha intaasoo dhan culimada marka kufrigu qalbi keliya ah moodin kufriga qalbigu ka imaadaa ficil ahaan ku imaadaa wuxuu ku imaadaa eh, qowl ahaan inahaasoo dhanba marka waa ku yimaadaa qofku marka haddii uu marka eh, taariku lidiinihi almufaariqu liljamaacati haddii uu koro ou ku dhaco waxyaabahaas ilaa bixaqi lislaam ay ku baxayaan ilaa bixaqi lislaam ayay ku baxayaan haddaanu la imaanin qofka naaqid islaamkiisana oo laa ilaha illa dhahaayo waa loo qiraya sidiisa marka waa dhiiggiisa waa macsuum maalkiisuna waa macsuum waa kaa marka mutafaqun caleyhi wacan mucaadin radia allahu canhu qaala bacahanii marka ifraad iyo tafriid lama rabo dadna waxaa weeyaan dadka waxaa laga yaaba muslimiinta inay iska gaalaysiiyaan biduuni mubarir kuwo kalena yacni say uga cararayaan iyagana yacni arrinkaa ayay bidco kale ku dhacayaanoo bidcatul irjaa bay ku dhacayaan nacam oo inay yidhaahdaan gaalnimada dhanba qalbi le waayo bis ficilna lagama gaaloobo qowlna lagama gaalo markaasuu kuleeyahy qofkan qalbigiis adiga maa ogow ku dhaha nacam qalbigiis annaga ma naqaano waxii hadda noo sheegayana ma jiro sidaa darteed annaga maxama yeelayna waa bidco kale iyadana waa bidcatul irjaa marka bidca bidcat lkhawaarij iyo bidcat lirjaal laba iska soo horjeedo aduu marka inaa mid gasho ma aha nacam qowlka xaqaana waa mid wasat ah waay nacam ayb wacan mucaadin radia allahu canhu qaala bacanii rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalam ila lyaman nabigaa yaman ee diray faqaala waxau yihi innaka adigu taatii qowman baad u tegi doontaa min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka mida fadcuhum ugu yeer ilaa shahaadati an laa ilaha ila allah fadcuhum ugu yeer ilaa shahaadati an laa ilaha ila allah inay ka marqaati kacaan laa ilaha illa allahu macbuud xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane wa anii aniguna rasuulullahi inaan ahay fa in adaacuu lidalika hadday sidaa yeelaan oy adeecaan fa aclimhum ogeysiya an allaha tacaala alla iftarada caleyhim inuu ku farad yeelay dushooda khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin wa leylatin maalin kasta iyo habeen kasta laga qaadanayaa marka inay sida u kale horeeyaan nabigu markuu leey inaka taatii qowman ahla kitaabin inaka tatii qowman min ahli lkitaab dad ahlu kitaabaad u tegi doontaa ninka daaciga ah waa inuu ogaado dadka u socdo marka nacam si uu ugu sheego waxa ay uu baahi badan yihiin nacam markaa nabigu wuu sii ogeysiinaya dadka a ah u socoto waa dad diin wax ka yaqaani ogow buu leey u diyaargarow marka oo adiga hadda hadaad nin caalima nin yacni aqoon leh oo kale hadaa u socoto ood inaad waxu sheegta rabto hataa inaad adiga jaanibka waxaa ka hadlayso o dhan aad iska soo diyaarisa oo baxays hadduu shubha kuu keeno aa uga jawaabi kartid ood qancin kartid nacam laakiin adoon aqoon lahayn baad u tagtay isagii wax kugu shubayba shubhadiisii buu kaa dharjiyey adigiiba adoo shakisan soo noqonaya markaa nacam taas ma fiicna nacam ayb waaqica marka inuu la ogeysiiyo waa qofka fadcuuhum ugu yaar ilaa shahaadati an laa ilaha illa allah wa anii rasuulullah marka dadka loo socdana yahuud bay u badnaayeen oo yaman dekeneen shahaadateynkii ugu wac wax ugu horeeya marka dadka loogu waca waa inay tawxiid noqdaan marka salaadaba ka hor nacam qabla asalaa tawxiidkaa ka horeeya tawxiidkaas gaalaha loo sheego oo gaalaba ay waaba la garanaa in loo sheegayo muslimiin baa u timid nacam tawxiidku ka qaldan yahy oo ka qariban yahay oo intaas shirki iyo yacnii shirkiyaad dhex fadhiyo horta shirkigay ka badbaadaya salaad markaa kadib kala hadal maxaa yeelay salaad ma ka ansaxaysaa asoo shirki ku dhex jiro ka ansixi maysa nacam dadka qaarkood waxay u haystaan shirkiyaadka laga hadlaya masaa-il khilaafiya inay tahay shirki oo layska reebaa hadday masalo khilaafiya noqoto wax mas'alo laysku waafaqsanya ma jirta adduunka hor maxaa yeeley ambiyada ilaahay oo dhan baa isku waafaqay shirkigu inuu xun yahay qur-aanka ilaahay soo qaad akri nebi kastaa maa lakum min ilaahin hayruhu maa lakum min ilaahin hayruhu maa lakum min ilaahin hayruhu ayuu leeyahay marka nebi kasta wadkur akhaa caadin id andara qowmahu bilaxqaafi waqad khalat inuduru min beyni yadayhi min khalfihi anlaa tacbuduu ila allah war hooy cibaado ilaahay keliya siiya cid kale yaan la siinin war cibaado ilaahay baa iskale ambiyada ilaahay baa isku wada waafaqsanayeen nacam khilaafkan hadda yimid marka maxay tahay marka qofku marka inuu yani waxa ay dadku ka xanaaqayaan oo kale ama ay dhibsanayaan ama ay kugu qaylinayaan darteed shaygan aniga dadkaa dadkaa dhibsanayo igula qaylinayo khilaaf ma ku noqonayo shaygii qofka isagaa qof yani qofka daaciga waa dhakhtar oo kale qofkaa meeshuu ka jiranya isagaa yaqaan isagaa laga rabaa marka inuu ka daaweeyo meeshaas ilaa haddaad labaatan sano iyo soddon sano qofka hadduu kula joogo ee shirkigiina uu ku dhex jiro ilaahay iyo awliyada uu baryayo nebiguna uu leeyahy adducaau huwa alcibaada fiiri nabiga sideed nin baa u timid xadiis imaam axmed uu warinayo sideed ama sagaal bay ahaayeen nebi allow aan kula mubaayacoonay dheheen gacantii usoo taageen islaamnimada toddobo nebiga waa ka aqbalay halna waa diiday naam toddobow ka yeelay mubaayacadii midna waa diiday kan uu ka diiday muxuu uga diiday mataqaanaa qardhaasaa u xirnayd naam tamiima waxaa ayaa u xirnayd naam ama xirsi qof walba soo u yaqaan ardaasuna dabcan waxaa weeyaan markaasuu yihi man tacallaqa tamiimatan faqad ashraka nabiy sal l slam ninkii tamiimo xirta qardaas xirtaa waa ilaahayba u shariig yeelay isaga marka beeca kama qaadanin qardaasta dabcan midda qur-aanka ku qoran ka hadli mayna anaga nacam taas taa iyada culimadii asxaabta isku khilaafeen iyo salafkii nacam laakiin mid aan hadda wax ku qoran la ogeyn oo dadku iska wataan magacyo jinni ugu qoran yihiin waa gaalnimo waa shirki kaas oo kale waxaa inaa ka furto waay ma salaad inaa ku mashquul salaadii maba ka ansaxaysa haddaad maanta dhan marka nabiga caleyhi salaatu salaam toddobadaa waa qaatay kanna waa diiday baashii iska furay markaasuu qaatay oo nabiga baycadii u ka yeelay marka qofku labaatan soddon sano inuu kula socdo macadaalikana uu shirki iskaga dhex jiro ilaahay keyrkii baryaayo hadday dhibaato ku dhacdo awliya allah dhahayo weligaa maalinna aadan u sheegeyn adiga salaad uun aadaada farayso waddo qofku wuxuu noqonayaa marka qof oo waa ha waa hakratay qofkaas berri qiyaamaha hadduu yiraahdo ninkaa waxaa ilaah iima sheegin taas masaladii ugu weyneyd baad ka tagtay masalo labaad baa ku mashquulisay marka salaadu maaha inay muhiimad yar tahay laakiin qofku inuu towxiidka kow lagala hadlo laa ilaha illah macnaheeda la baro faaclimhum ogeysiy ana allaha tacala iftarada calayhim hadday ku yeelaan ogeysiya ilahay inuu shan salaad ku farad yeelay fii kulli yowmin waleyla fa inhum adaacuu lidalika hadday sidaa kugu adeecaan faaclimhum ogeysiya an allaha iftarada calayhim ilahay inuu ku farad yeelay sadaqatan sadaqo tuuqadu laga qaadayo min agniyaaihim dadkooda wax haysto fa loo celinaya calaa fuqaraa'ihim kuwooda wax haystaa laga qaadaya fuqaradii baa loo celinaya fa adaacuu lidalika hadday sidaan kugu adeecaan oy kaa yeelaan fa iyaaka iska ilaali wa karaa'ima amwaalihim maalkooda ku owan wanaagsan wataqi iska dhowrso dacwatal almadluumi midka gar daran ee laga gar daran yahay kan laga gar daran yahay habaarkiisa iska ilaali fa inahu shaaniye laysa baynahaa dacwadaas iyo bayn baynallahi iyo ilaahay xijaabun uma dhexeeyo muttafaqun caleyhi isagoo kalena waana soo maray xadiidkan wacan jaabirin radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulkii baan maqlay yaquulu isagoo dhahayo ina beyna arajuli qofka iyo beyna shirki shirkiga iyo walkufri gaalnimada tarka salaati baa udhexayso salaadoo laga tago qofka iyo shirkiga iyo gaalnimada shirkiga iyo gaalnimada iyo qofka salaada udhexayso hadduu salaada ka tago waa gaaloobay rawaahu muslim wacan buraydata radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh wali wasalam qaal alcahdu aladii baynana wa beynahum alcahdu ballanka alladii ballanka oo beynanaa anaga iyo beynahum iyaga dhexdooda ah gaaladii weeyaane alsalaatu salaadii wa faman tarakahaa qofkii salaada ka tago faqad kafara waa gaaloobay rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanun saxiix kufrigan hadda marka asqar maa lagu xambaara mase akbar sidiisu akbar u ahaanaya naam saasay culimmada u badan yihiin ahlu xadiidka sababtoo ah kufrigu asagoo al ay ku jirta hadduu soo arooro kufrigu isagoo ay al ku jirto hadduu soo arooro al laa yakuunu ilaa kii la yaqaanay oo diinta looga baxayo xadiidkii hore marka ku laabo bayna alrajuli wa bayna ashirki walkufri baa leeya walkufri waa gaalnimadii laysla yaqaano waay midii yarayd ma aha tii laysla yaqaano diinka looga baxayo sheikhulislaam ibnu taymiya saasay leeyahay wacan shaqiiq ibni cabdillaahi taabiciyi almutafaqi calaa jalaalatihi waxa uu yihi taabiciga oo laysku waafaqay jalaaladiisa raximahu llahu qaala waxa uu yihi kaana asxaabu muxamedin sala allahu calayhi waalihi wasalama asxaabta nebi maxamed waxay ahaayeen laa yarawna inaynan u arkaynin shay-an oo min al acmaali acmaasha ka mid ah tarkuhu ka tegistiisa kufrun kufri inuu yahay hayra salaati salaada mooyaane asxaabta rasuulka camal laga tago oo ay gaalnimo u arkayeen ma jirin salaada ma ahani oo qofkii salaada ka tago gaalnimay u arkayeen salaadoo laga tago ay rawaahu tirmidiyu fii kitaabi limaani biisnaadin saxiix wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama ina awala maa shayka ugu horeeya yuxaasabu bihi lcabdu addoonka laga xisaabayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha oo min camalihi camalkiisa kamida salaatuhu weyaan salaadiisa fain salaxat hadday hagaagta salaadii faqad aflaxa waanjaxa faqad aflaxa waa liibaanay wa anjaxa waana guuleystay nacam wa anjaxa yani wuxuu ku guuleystay wixii uu rabay wa in fasadad hadday hallowdo faqad khaaba waa hoogay wakhasira waa khasaaray fa in intaqasa min fariidatihi faradkiisa hadduu ka nuqsaamo shay-an shay <clears throat> fain intaqasa ayb haddii uu nuqsaamo min haddii uu nuqsaamiyo min fariidatihi fariidadiisa shay-an wax uu ka nuqsaamiyo qaala rabu rabbi wuxuu dhahayaa caza wajala unduruu hal licabdii min tadawucin bal eega oo addoonkaygu wax sunno ama haystaa fa yukamalu minhaa sunnadii baa laga dhamaystirayaa faradkii fa yukamalu waa la dhamaystirayaa minhaa sunnadii xaggeeda man taqasa wuxuu nuqsaamo min alfariidati farad ah haddii aadan sunno badnayn marka halkaasaa marka salaadaada waa nuqsaan baa gelaysa uma markaa dabadeed yakuunu saa'iru acmaalihi acmaashiisa inteeda kale waxay noqonaysaa calaa haadaa kan korkiisay ahaanayaan acmaashiisa o dhan marka sidaa unbaa loo sii xisaabayaa markaas rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan wabilahi towfiiq sal alla slam ala nabiyina maxamed wala ali